bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin والصlaaة والسlاam عlى rasuuli اllahi slى اllah عlyh وعlى آlih وصaxbih وslma تsliima kaثيirا إlى ywm الdin aلdars الsaaبc caشhر darsiga toddobiyo tobnaad غaswaة اlkhandq waxa uu ku saabsan yahay dagaalkii la magac baxay غaswaة اlkhandq fi sanati alkhaamisati sanadii shanaad ee hijrada xadadat waxaa dhacday ghaswat lkhandaq dagaalkii la magac baxay ghaswat lkhandaq wayusamaa waxaa loogu yeedhaa bilaxsaabi ghaswat laxsaabna waa loogu yeedhaa aydan sida oo kale sababta magacaa loogu bixiyeyna waxay tahay waa axsaabi lianna kahiiran waayo in badan oo min qabaa'ili alcarabi walyahuudi ka mida qabaa'ishii carbeed iyo yuhuuddii reero ka mid ah ijtamacuu waxay isu kaashadeen ay isu urursadeen limuxaarabati almuslimiina muslimiinta si ay ula dagaalamaan waxaasaruu waxaanay godoomiyeen almadiinata magaalada madiina wa kaana cadaduhum tiradoodu waxay ahayd casharata aalaafi rajulin toban kun oo nin yar-asuhum waxaa hogaaminayey oo madax u ahaa abuu sufyaana bnu xarbin abuu sufyaan binu xarb faxafara anabiyu sala allahu calayhi wasalam waxaa rasuulku uu ka qoday xowla madiinati magaalada madiina hareeraheedii khandaqan god biishaarati salmaan alfarisiy iyadoo arintaasi uu ku taliyey salmaan alfarisi saxaabigii loo odhan jiray radia allahu canhu godkaasi waxaa loo qoday khawfan cabsin laga baqanayo min alhujuumi weerar inay soo qaadaan oo nimankaasi magaalada madiine ay soo galaan wastamara alxisaaru go-doonkii gaaladu ay go-doomiyeen magaalada madiine waxa uu jiitamayey khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood ilaa an tafaraqat ilaa ay kala tagtay kalimatu alaxsaabi midnimadii nimankii isa soo gaashaan buuraystay wa sallata allaahu alla waxa uu ku salliday calayhim korkooda waa nimankaa gaaladee duulaanka soo qaadaye riixan shadiidan dabayl daran wa junuudan iyo ciidamo lam yarowhaa aanay arkaynin taasoo waa dabayshaasi lagu sallidaye qalacad fujisay awtaadahum qodimadoodii oo wa wakafa'at rogtay mise akfaad buu ii qoraya kafaa sooma yacni waxa weeye ka rogtay quduurahum dhariyadoodii oo wasafat calayhim uturaaba ciidna indhaha kaga shubtay oo waxa weeye ah, indhaha ka riday wa ramatum waxay ku saydhisay dabayshaasi bilxasaa qururah fa harabuu waa ay baxsadeen oo waa yaaceen min laylatihim isla habeennimadii arrintaasi ku dhacday darsigan toddobiyo tobnaad mualifku raximahu llah waxa uu kaga warramaya ghaswatu alkhandaq ama ghaswat alaxzaab labada magacba waxaa iskale duulaanka iyo dagaalkaasi labadaa magacna mid walba sabab baa loogu bixiyey oo ghaswatu alkhandaq haddii la yidhaahdo waxaa loogu magac daray oo sababtu ay tahay godkaa la qoday ee magaalada madiine qeyb ka mid a ah ama jiha ka mida ah lagu wareejiyey iyadoo taladaasi uu soo jeediyey salmaan alfarisi radia allahu canhu haddii loogu yeedho ghaswatulaxsaabna sababta magacaa loogu bixiyey waxa weeye iskaashaanbuuraysigii iyo is-urursigii gaaladii carbeed iyo nimankii yuhuudda ay iskaashadeen iyagoo doonaya inay la dagaalamaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada haddaba dhacdadan iyada ahi waxay dhacday sannaddii shanaad ee hijrada arrintaasi ama duulaankaa gaaladu ay soo qaadeenna sabab ayuu lahaa sababtaasi waxay ahayd niman ka mid ah qabaa-ishii yuhuudda ahayd ee magaalada madiine laga saaray gaar ahaan niman ka soo jeeday yuhuuddii la odhan jiray banu nadiir raggoodii madaxda ahaa ee madiine laga dareeriye xaggaa iyo khaybar u qaxay rag madaxdoodii ka mid abaa quraysh u tegey raggaasoo ay ka mid ahaayeen ama magacyadooda ay ka mid ahaayeen sallaam binu mishkam iyo sallaam ibnu abilxuqayq iyo xuyay ibnu akhtab iyo kinaanat bnu rabiic iyo rag kaloo hormoodkoodii ah baa waxay u tegeen quraysh magaalada makay tegeen magaaladii maka markii ay tegeen waxay la kulmeen madaxdii iyo odayaashii quraysheed waxaanay ku dhiiri geliyeen ay ku tirtirsiyeen in duulaan lagu ekeeyo magaalada madiina oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada dagaal lagu qaado weliba waxay yidhaahdeen annaguna miciinaanu nahayo duulaankaa qaybtayada iyo dhinacayaga baanu ka qaadanayna nimankii gaalada ahaa waa qurayshe waxay ku yidhahdeen war niman yahow dee horta idinkaa nooga aqoon badan wixii diin ku saabsan hortoma ninkanaa xaq ku taagan mise annaga ka warrama waxay yidhaahdeen diintiinaa tiisa ka khayr badan idinkaa xaqa ku taagan isna baatil buu ku taagan yahay hadda way og yihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yahay cala alxaq waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamay yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahu yani si cad bay rasuulka u garanayeen calayhi salaatu wasalaam xaqnimadiisa arrintaasi markii ay ka dhaadhiciyeen baa intaa kumay gaabsane waxaa haddana ay u tegeen nimankii la odhan jiray khatafaan oo iyana ka mid ahaa reerihii iyo qabaa'ishii carbay iyagana intii in la eg bay u sheegeen abaabulka noocaasi baa markaa nimankaasi ay bilaabeen quraysh iyo markaa ciddii la socotay oo dee reerihii kale carbeedna ay ku jiraan baa markiiba waxay bilaabeen duulaanka iyo dagaalkaa sidii loogu diyaar garoobi lahaa ciidan tiradiisu aada u badan tahay ayaa markaa waxa weeye ay urursadeen waxaa la sheegaa quraysh oo quriya afar kun oo nin bay diyaariyeen afartaa kun ee ciidanka ah waxaa wehelinayey saddex boqol oo farda ah oo dee ahaa gaadiidka ugu dheereeya ee lagu dagaalamo waxaa kaloo ay wataan kun awr oo bagaashkooda iyo arrimahooda ay ku wataan hogaaminta ciidankana waxay u dhiibeen cuhmaan ibnu abi talxa qabaa-ishii kale oo dee khatafaan ay ugu tun weyn tahay iyaguna ciidan badan bay soo diyaariyeen oo tobankii kunbay dee buuxiyeen haddaba warkaasi nimankaasi markii ay go-aan kaa qaateene ciidankoodiina ay diyaarsadeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam weli war ma hayo in magaalada lagu soo maqan yahay oo duulaankaasi uu soo socdo warkaasi muu soo gaadhin rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii nimankaasi ay diyaar garoobayeen markii hawshoodii ay dhammaysteen ee bixitaankoodiina dhow yahay baa magaalada madiine waxaa yimi niman reer khusaaco ah oo magaalada maka iyo hareeraheeda ka yimi warbixintana hayay in maka madiine lagu soo maqan yahayo nimankaasi ay diyaar garoobeen dabeeta warkii bay rasuulka u sheegeen calayhi salaatu wasalaam waxa magaalada madiine waa lagu soo maqan yahay duulaankaasaana idinku soo maqan waa ciidankii ugu weynaa ee muslimiinta weerar iyo duulaan ku soo qaada xilliga rasuulku calayhi salaatu wa salaam sidii dhaqanka iyo caadadaba u ahay saxaabadii buu isugu yeedhay si uu ula tashado oo ciidankaasi baaxadda uu leeyahay waa toban kun saxaabadana tiradoodu intaa maba gaadho ciidan ahaan marka rasuulku waxa uu bilaabay inuu saxaabada kala tashado sidii duulaankaa loogu hortegi lahaa wada dheer kadib saxaabigii loo odhan jiray salmaan ulfarisi oo reer faris ahaa eeraan iyo dhulkaa ka soo jeeday dhulkan maanta faris loo eeraan loo yaqaano oo magaalada madiine markaa yimi rasuulkana calayhi salaatu wasalaam sidii uu u raadinayey helay ayaa tala soo jeediyey wuxuu rasuulka ilaahay oo annaga marka weerar noocaasana lagu soo qaado ciidan baaxaddaa lagama naga xoog badno dee weerar nagu soo qaado ee aanu u baqanno iyaga khandaq baanu ku wareejinnaa god si aanay uba soo tallaabinba marka magaalada madiine marka laga hadlay wadcigeeda iyo qaabka ay u taallo hal meel oo keliya ayunbaa laga baqanayay in ciidanku uu ka soo geli karo waa dhinaca waxa weeye waqooyi ee magaalada inta kale buuraa ku hareereysan oo ilaahay deyr uga dhigay markaa jihadii laga baqanayay in laga soo geli karo baa rasuulku amray calayhi salaatu wasalaam in godkaasi waxa weeye laga qodo ciidankii gaaladu intaanay weli sooba gaadhin magaalada madiine iyo hareeraheeda ayaa godkii la dhammaystiray oo godkii waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadu ay gebagabeeyeen godkaasi la qodayeyna iyo xaaladdaasi waxay ahayd xaalad duruuftu adagta gaajo daran haraad daran qabow daran arrimo badan baa jiray oo culays ku ahaa saxaabada ridwaanullaahi calayhim haddana taasi marnaba may keenin inay jixaan ama rasuulka calayhi salaatu wasalaam arrintaa uu ku hoggaaminayo inay ka hadhaan ama ka gaabiyaan oo xaaladaha qaarkood waxa weeye dhagaxaan waaweyn baa ka soo horbaxay oo u baahan in la isugu tago yacni nin walibay hawshiisii gaarka ahayd gacantu soo dhulku soo dhigayo godka iyo qodidiisa ayuu ka qayb qaatay rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada waa dhiirigelinayay waxaa iyaguna ugu jawaabayeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadallo dhiirigelina oo rasuulku waa kii lahaa allaahumma ina alcaysha cayshu alaakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira nolosha rasmigaa ah ilaahayo waa ta aakhiro muhaajiriin iyo ansaar ba ilaahay u dembi dhaaf waa hadalladii rasuulku uu ku tiraabayay markii godka la qodayey iyaguna waxay ugu jawaabayeen naxnu aladiina baayacuu muxammadan cala aljihaadi maa baqiina abada waxaanu nahay kuwii nebi moxamed kula ballamay jihaadka inay gelayaan oo aanay ka hadhaynin inta ay nool yihiin macnaha waa hadallo dhiirigelina oo hawshana la isku dhaafinayo naftana lagu dhiirigelinayo nimankii gaalada ahaa waxay soo gaadheen magaaladii madiina waxaa laakiin la kulmay oo ay la kowsadeenuun wax aanay weligoodba u baran carabina aanay oqoon duulaan kasta iyo dagaal kastoo dhaca marnaba may filanayn god baa idinka hor iman doono magaalada difaac u noqda mar alla markii ay yimaadeen way yaabeen iyaga oo leh waa qorsho aynaan hore u aqoon oo cid aan carab ahayni ay dhigtay in magaaladiiba god laga qoday meelihii laga geli lahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam n keliya kagamuu hadhin godkaasuun in la qoday dee ciidan buu diyaariyey lagu qiyaasay ilaa saddex kun meelaha oo qaarna magaalada gudaheeda iyo ilaalinteeda loogu talagalay qaarna waxa weeye nimanka inay hor joogsadaanoo waxa weeye dee ay difaaca ku jiraan haddaba intii dhacdadu ay socotay mucjizooyin iyo waxyaabo la yaab la dhacay waxaa ka mid ahaa waxaa ka soo horbaxay markii godka la qodayay dhagax aada u weyn saxaabada markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam dubbe ayuu soo qaatay saddex jeer buu markaa ku dhuftay iyadoo mar walba qayb ka mida uu jebinayay dhagaxa markaasaa rasuulku waxa uu lahaa calayhi salaatu wasalaam mar kastoo dhagaxaa uu ku dhufto dubbaha markii koowaad waxa uu ihi waxaa iisoo muuqanaysa mudunu madaa'inu kisra ninkaa kisra la odhan jiray boqortooyadii uu ka talinayay magaalooyinkeedii baa ii muuqanaya yacni waa la furan doonaa wey macnuhu oo waa saadaashii iyo rasuulka oo loo bidhaamiyey calayhi salaatu wasalaam mar labaad buu ku dhuftayoo wuxuu dhi alla ilaah haddana waxaa ii muuqanaya madaa'inu qaysar ninkii qaysar loo odhan jiray boqortooyadiisa magaalooyinkeedii baa ii muuqanaya mar saddexaad buu ku dhuftay wuxuu waxaa ii muuqata madaa'inu lxabasha boqortooyadii xabashida magaalooyinkii ay ka talinaysa waa saddexdii boqortooye markaa ugu weynaa caalamka ayaa mid walba rasuulku uu leeyahy alla ilahay waa ii muuqata waana bishaaro in la furan doono nimankii munaafiqiinta ah markii hadalkaa ay maqleen baa waxay yidhaahdeen magaaladii madiinahaba na lagu haysta oanu ku ammaan laanahay oona lagu soo weeraray isna wuxuu ka sheekeynayaa boqortooyooyin la furanayo macnaha ma rumaysna rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadalkiisa illa waa niman gaalaah oo magaca islaamba dee hasitaane waa munaafiqiin yudhiruuna alislaam wa yubtinuuna alkufr islaamnimo muujisanaya gaalnimona hoosta ku haysta dhacdada labaad ee dhacday waxay ahayd ee iyaduna waxa weye de mucjizada ahayd takfiiru acaam cuntadii iyo raashinkii yaraa ee farabatay ee ciidankana ku fillaaday jaabir ibnu cabdillaah radia allaahu canhu baa wuxuu leeyay markii aan arkay diifta iyo rafaadka rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka muuqanaya baa wuxu uhi gurigaygii baan tegay oo xaaskii baan u tegay waxaan ku idhi buu maanta rasuulkii culayskaasaan ka ee maxaad haysaa waxay dabeete sheegtay in yaroo qoosho iyo iyo neef yaroo adhi oo guri jooga dee intaasuun in la hayaba wax kaleba lama hayo oo abaaraha iyo dhibaatooyinkaa dee iska badna waxa uu ku yidhi haddaba kale waynu qali doonnaa qooshkaa yare aada haysana dee rasuulka calayhi salaatu wasalaam udub markaa isaga iyo dhowr qof oo kale ayaan soo kaxayn doonaa waxay ku tiri waa yahay cid kale imi kaba ha soo raacin meeshana ha igu fadeexadayn looxo ma hayne ciidan kaba haddaad soo hor kacdo halkaasi dhib baa ka iman doonta wuxuu leeyi jaabir rasuulka aan umi calayhi salaatu wasalaam si hoosaan wax ugu sheegayo waxaan rasuulka ilaah intaa yar baa gurigii lagu diyaariyey bal hadda adiga iyo dhowr qof ina mariya rasuulku af labadii buu dhawaaqayba ciidankii oo dhan buu u dhawaaqay ta wuxu jaabir bin cabdillaahi raashin buu idiin sameeyey iyo casuumad waa ciidan dee afar kuna ka waran iyana waxay ku soo dardaarantay isna ogyahay waa jaabire waxaa yare la diyaariyey inuu rasuulka iyo dhowr qof oo kale ku filan yahy wuxuu leeyay jaabir si hoosa waxaan uhi inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun wuu naxay dee nin dhan waxa gurigiina wuxuu yaallo og ciidanka dhan ee la dalbaday ee waxa weeye dee tiradiisu badantay culays bay ku noqotay wuxu uhi anigoo yaaban baa ciidankiina ay intii dee gaadhka haysayba intii kale ay soo raaceen rasuulku calayhi salaatu wasalaam ile meesha mucjisa ka socotee sida jaabir filanayana arrintu ma aha wuxuu rasuulku amray in waxa weeye dherigana dabka lagu daayo laxooxdana la dubo uun ilaahay subxaana wa tacaala waa farabadiyey ilaa ciidankii ay ka dhargeen oo weliba reerkiina dee waxa weeye raashin uu hadhay oo hilibkii sidiisii iska iyo maraqiiba baashii yaraydee dee guri joogtahay hartay mucjisadaasna waxa weeye waa ka dhacday intii arrintaasi ay socotay arrimaha dhacay waxaa ka mid ah nimankii la odhan jiray banu qurayda oo magaalada madiine deganaa baa iyaguna markii ay arkeen in saxaabadu ay jilicsan yihiin maanta ile madiinay deganaayeen oo ballan iyo heshiis bay ku deganaayeen iyaguna heshiiskii bay ka baxeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam kula jireenaya ka mida ka ahaa ma qodobadiisa ay ku jirtay madiina in la wada difaacdo oo gaal iyo muslimba intaa degani ay wada difaacdaan waxaa loo diray ninkii la odhan jiray xuyay bnu akhtab abu sufyaan baa u diray wuxuu kuhi nimankaa waxaad u sheegtaa dagaalka nagala soo qayb gala oo qaybtiina dee gala sidii uu ugu celcelinayey ee uu u dhiiri gelinayay ninkani ayaa nimankii wuxuu ka dhaadhiciyey ballantii inay buriyaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabada qaarkood buu u diray bal si loo soo hubsado heshiiskii inay ka baxeen iyo in kale waxaa markaa caddaatay nimankaasi ballamihii iyo heshiisyadii rasuulka ay la galeen inay ka baxeen oo dhinaca kale ay ka wareegeen oo ay ku beereen gaaladii iyo ciidankii soo duulay magaalada madiina duulaanka ku ahaa nimankani haddaba waxay dhowr jeer isku dayeen waa gaaladii godkaa inay ka soo gudbaan oo ay ka soo tallaabaan oo magaalada ay soo galaan laakiin way u suurtogeli weydayo dhowr ninna waa kaga dhinteen intaa kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam xaaladdu iyadoo ay sidaa tahay nimankiina weli aanay godkiis ka soo tallaabin laakiin dee magaaladii ay dul fadhiyaan waxay go-aan ku qaateen intaa magaalada ay dul fadhiyeen inay go'doomiyaan ile ma gudbi karaanoo watan godkanaa ka hortaagan go-aanka labaad ay qaateen wuxuu ahaa alxisaar in magaalada la go'doomiyo iyagoo isleh marka go-doonkaasi dheeraadee uu jiitamo way isdhiibi doonaan oo magaalada sidaasaa idinku aa kula wareegeysaan rasuulku calayhi afdal salaati waatamu tasliim sida fii suurati alaxsaab ku sugan intii arrintani ay socotay dad badan baa u imanayay oo qaar munaafiqiintii ay ka mid yihiin ugu badnaayeenba cudurdaarkaa ku badna iyagoo le inna buyuutanaa cawra guryihiibaa bayleha aanu ku yaran noqonayna fasax waxay diidayaan meesha inay sii joogaan inay waxyeella ku gaadho dhinacna dee waa xagga uurkee gaaladii kala socdaan munaafiqiintu muslimiintana imtixaan badan baa haystay waa ka ilaahay qur-aanka ku tilmaamay hunaalika btuliya اlmu'minuuna wazulziluu zilzaala shadiida yacni imtixaan fara badan ayaa waa xilliga la kala baxo ee mu'minka iimaankiisu dhabka yahay dhabta ay ka tahay islaamnimada iyo iimaanku iyo ka sheegashada ay ka tahay ay kala baxayaan intaa kadib rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu u diray nimankan saxaabigii la odhan jiray nucaym binu mascuud nucaym binu mascuud markii hore saxaabi muu ahayn laakiin intii dhacdadani ay taagnayd ayuu soo islaamay weliba si hoose ayuu soo islaamay oo aan la ogeyn markaasaa rasuulka wuxuu ku rasuulka ilaahayow maxaad iga cotan lahayd oo aan sameeya oo nimankaa jabkoodana aan kaga qayb qaata waxaa rasuulku uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wax alla wixii aad kartaba kale jabi haddaad doonto oo wakuka kuka nucaym binu mascuud waa nin nimanka yuhuudda ahina ay aada isu yaqaanaan oo ay jecel yihiin oo saaxiib la ah qoladan kale ee quraysheedda saaxiib buu dabeetana wuxuu ku horreeyey uu u tegay reeban oo qurayda waa nimankii ballanta buriyey dee madiine deganaa waxa uu ku raryaadheen dhegaysta nimankani waa niman dooloo duullaan ku yimi quraysh iyo ciddan la socota berri ka maalinna way iska noqonayaan oo way iska tegi doonaan waxaanay idin kala tegi doonaan idinka iyo moxamed xabaaliyo ninkeed loo kala teg ila idinkumaa madiine wada degani ayagu laakiin waa iska noqon doonaan awoodna uma lihidiin inaad iska dhicisaan moxamed iyo asxaabtiisa hadda wuxuu isaga dhegayaa inuu yahay naasix inuu la talinaya dee markiiba waxa wallaahi waa runtaaye maxaanu yeellaa bal talada aad soo jeedinaysaa maxay noqon lahayd waxa uu ku yidhi ilaa heshiis ay idinla galaan gaaladaa quraysh nimankaa quraysheed heshiis rasmiya ah. ilaa ay idinla saxeexdaan oo idinku difaacayaan oo ah maxay in haddii nimankaasi markay noqonayaan inay idin sii kaxaystaan oo dhulkooda ay idin dejiyaan intaa ka qorto war waxaan macquul ahayn dee oo qurayshina aanay yeeli doonin waxa dhan walle ra'yi fiican baad sheegtay kaasaan waxa weeye qaadanay haddana wuxuu u yimi quraysh iyagana war kale u sheegayo wuxu uhi war nimankii reer banu quraysh ma garanaysaan waxay yidhahdeen dagaal aanu idinkala qayb qaadanayno oonu idinkala qayb gelinaa ma jiro ilaa heshiisa aad noo saxeexaysaan oo codsiga iyagaa la fulinayo markiiba kala shaki baa bilaabay marka inay kala shakiyaan abu sufyaan farriin buu dana wuxuu hi heshiis laydin fulinaya ma jira ee dagaal ka soo qayb gala kaalaya waxay dhaheen berri waa sabti oo sabtidana ma dagaalanno raalli ahow taasaa markaa shaki kale haddana sii gelisay ninkii abu sufyaan iyo ciidankiisa mar alla markii sabtidiina ay iman waayeen baa wuxuu uhi alla ilaahay nucaym binu mascuud warkii uu kuu sheegayey waa run nimankana dagaal ma doonayaan idin kala qayb galaan markaa si toosa ayay u kala shekiyeen nimankii markaa gaalada ahaa ciidankii dee axsaabta ama gaashaanbuurta ahaa dhinac kale waxaa kaga socota duufaanno ilaahay ku saliday oo nimankan reer banu qurayde ee ay kala shakisan yihiin waxaa u dheer in dabayl lagu afuufay oo teendho kastoo ay dhigtaanba ama dhistaanba way fuqdaa dheri kastoo dabka ay saaraan waa rogmanayaa nimankan warba waxa weeye yacni waxa weeye arrintoodu waa bariga dhexe rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii xaaladdaasi ay nimankii marayeen baa waxa uu yidhi war nimanka warkooda yaa ii keenaya qof dee soo basaasa deetan nin waliba uu isjara gaabiyo dhaxan baa dhacayso oo waa la yaro wada xooga isgaabiyey markii dambe rasuulku wuxuu diray xudayfa binulyamaan wuxuu ku uhi xudayfow bal nimankaa warkooda iisoo eeg iyo hadda waxay ku sheekaysanayaan iyo ciidankaas xaaladooda waa habeen madow oo gudcuro weey wuxuu leeyay xudayfa waan imiye oo nimankii baan soo dhex galay mar alla markii aan soo dhex galay baa dareen la qaatay buuri hadday qabtaanna hadda wii dilayaane garo markaasaa abu sufyaan wuxuu yidhi waar nin walowba ninka ku garab fadhiya weydii magaciisa yacni sanqadhan iyo dee shakiga wuxuu leeyay xudayfa kii igu xigay baan deg deg gacanta u qabta saan kuuhi waa kuma suu magaciisa ii sheegay buui bes de intaasunbuu doonaya soo ma kii kale coobuu weydiinba oo wuxuu isi ninkan magacaaga ku weydiinayaa inuu ciidanka ka tirsan yahay shaki kuma jira diin marka baa warbixintii sheego magaciisii sheegay ninkani laakiin xudayfe waxoobuu weydiinba wuxuu leeay xudayfa waxaan arkay abu sufyaan oo dab loo shiday oo dhabarka laga diirdiirinayo oo wuxuu leeya haddaan yacni waan awoodayy inaan dhabarka ka toogto laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi war hoy waxba ha geysani wax fal ah iyo wax dhibaataa ah ha geysani warka un inoo keen intii waxa weeye uu joogay xudayfa abu sufyaan wuxu uhi war hoy berri marka la gaadho waagu bariyo anigu waan tegayaayo ay raacay de waa hoggaamiyihii ciidankee garo halkaasaa markaa ciidankaasi uu ku jabay iyadoo wax dagaaloo rasmiya oo muslimiinta ay la galeen iyo waxyeello weyn oo magaalada madiine ay u geysteen aanay jirin marka laga reebo saxaabo kooban oo afraad ah oo dagaalka dagaalkaa kuyacni ku shahiiday istuurtuurka iyo ragga qaar oo dhaawac ka soo gaadhay sida sacad binu mucaad oo kale waxau uhi markaa sheekhu fi sanati alkhaamisati sanadii shanaad ee hijrada xadaat waxaa dhacday ghaswat lkhandaqi dagaalkii la magac baxay ghaswat lkhandaq wa tusamaa bilaxzaabi waxaa kaloo loogu yeedhaa ghaswat laxzaab aydan sida oo kale sababta ghaswat laxzaab loogu yeedhay ama axzaab loogu bixiyeyna waxa weeye lianna kaiira min qabaa'ili alcarabi walyahuud in badan oo ka mid qabaa'ishii carbeed iyo reerihii yuhuudeed ijtamacuu waxay isu urursadeen ay isu kaashadeen oo ay isugu yimaadeen limuxaarabati lmuslimiina muslimiinta si ay ula dagaalamaan waxaasaluu lmadiinata magaalada madiinana ay u goodoomiyaan wa kaana cadaduhum tiradoodu waxay ahayd cashrata aalaafi rajulin toban kun oo nin yar-asuhum waxaa hormood iyo hogaamiyaba u ahaa abuu sufyaana bnu xarbin faxafara nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu qoday yacnii amray in la qodo xowla almadiinati magaalada madiine hareeraheeda khandaqan god biishaarati salmaan alfarrisi iyadoo tilmaantaasi iyo taladaasiba uu bixiyey salmaan alfarrisi khawfan iyadoo laga baqanayo min alhujuumi weerar ay nimankaasi soo qaadaan ayaa godkaasi loo qoday wastamara alxisaaru go-doonkaasi waxa uu jiitamayey magaalada ay go-doomiyeen khamsata cashara yowman shan iyo toban maalmood ilaa an tafaraqat ilaa markii dambe ay kala jabtay kelimatu laxzaabi midnimadii nimankan isa soo gaashaan buuraystay wa sallata allaahu alla waxa uu ku salliday calayhim korkooda riixan shadiidan dabayl daran wa junuudan iyo ciidamo lam yarowhaa aanay arkaynin qalacat dabayshaasoo fujisay awtaadahum qodimadoodii oo wakafa'ad fujisay waxaan leeyahay rogtay oo dhabarka u rogtay quduurahum dhariyadoodii oo wasafat calayhim turaaba ciiddii ku saydhisay waramathum bilxasa quruuraxna waxa weeye ku daadisay oo ku garaacday fa harabuu way yaaceenoo waa guureen oo go-aan bay ku qaateen inay guuraan min laylatihim isla habeenkii as'ila mataa xadaat gaswat lkhandaqi goormo ayaa ay dhacday ghaswadii iyo duurlaankii la magacbaxday ghaswat lkhandaq limaada sumiyat bilaxsaabi ghaswadan maxaa axsaab loogu bixiyey kam cadadu lmutaxasibiina imise ayay ahayn tirada ciidankaa isa soo gaashaan buuraystay maadaa camila anabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulku muxuu sameeyey limancihim si uu nimankaa uga hor joogsado madiine gelitaankeeda kam yowman imise maalmood ayaa istamara alxisaaru go'doonkaasi uu jiitamayey maadaa xadata lahum maxaa ku dhacay nimankaa gaaladee duulaanka ahaa bacda daalika intaa kadib addarsu haamin cashar darsiga siddeed iyo tobnaad ghaswatu bani qurayda waa duulaankii iyo dagaalkii lagu qaaday banuu qurayda watalow banuu qurayda wa-ayo waa nimankii ballanta ka baxay markii axzaab ama axsaabta nimanka ay soo gaashaan buuraystay ay soo qaadeen weerarka waa kuwii iyaguna garabka rasuul ka baxay calayhi isalaatu wasalaam banuu quraydata nimankaa reer banuu quraydo la yidhaahdaa qowmun min yahuudi lmadiina waa qolo ka mida yuhuuddii madiine deganayd khaanuu waxay khiyaameeyeen ee khilaafeen alcuhuuda ballamihii la galay fi lkhandaqi ghaswat lkhandaq ayaa ballantii ay ka baxeen iyo heshiiskii rasuulka ay la galeen wa adharuu waxaanay muujisteen alcadaawata cadaawad iyo colaad ayaa lilmuslimiina muslimiinta ay u muujiyeen falamaa rajaca arasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu ka laabtay uu gebagabeeyey min ghaswati lkhandaqi duulaankii khandaq markii uu dhammaaday amarahum rasuulku wuxuu amray bimuxaarabatihim in lala dagaalamo wa tahiiri ardihi iyo arlada in laga daahiriyo minhum iyaga oo laga sifeeyo fakharaja ilayhim rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku waxa uu u baxay xaggii nimankaasi ay deganaayeen wa macahu alaaatu aalaafin iyadoo saddex kun oo ciidan ahay la socdaan fa xaasarahum waa go'doomiyey khamsan wa cishriin leylatan shan iyo labaatan habeen ayaa go'doon lagu hayay fasallamuu way isdhiibeen bacdaha intaa kadib wa xakama calayhim waxaana xukumay oo garsoore ka noqday nimankaa xukunkii lagu ridayey oo yacni xukumay sacad bnu mucaadin muxuu ku xukumay talow biqatli rijaali raggooda qaangaadhkaa in la laayo wa sabyi nnisaa wa duriya dumarka iyo carruurtana in la addoonsado fa amara rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku waxa uu faray bitanfiidi alxukmi go-aankaa in la fuliyo fa nufida fiihim go-aankaana sidaasibaa loogu fuliyo raggiina waa la laayey carruurtii iyo dumarkiina waa la addoonsaday wa haadaa jazaau kulli khaa'inin haadirin wa haadaa xukunkaasi iyo ciqaabtaasi jazaau kulli khaa'inin waa ciqaabta uu mudan yahay qof kasta oo khaa'in ah oo cuhuudda iyo ballamaha khiyaamaynaya muslimiinta uu la gelayo haadirin oo ballanka bax badan waay darsigani waxa uu ku saabsan yahay banuu qurayda iyo duulaankii lagu qaaday markii nimankii ay guureen waa quraysh iyo ciddii la socotay ayaa dee nimankan iyo rasuulka ay isu soo hadhay calayhi salaatu wasalaam ile madiinay degan yihiine deegaankii ay deganaayeen ee magaalada madiine ka midka ahaa baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam duulaan uu ku ekeeyey ciidan lagu qiyaasay saddex kun oo nin rasuulku isagoo wato oo ah ciidankii ghaswatulaxsaab la diyaariyey baa uu ku weeraray rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa dhufayskoodii bay hoosta ka galeenoo mabay soo bixin rasuulku calayhi salaatu wasalaam shan iyo labaatan habeen buu go-doomiyey oo inay dhaqaaqaan iyo inay soo baxaanba loo diiday markii ay u adkaysan kari waayeen ayay markaa isdhiibeen oo ay ogolaadeen rasuulka calayhi salaatu wasalaam gacantiisa inay soo galaan haddaba nimankani markii lasoo qabqabtay iyagoo maxaabiisa baa waxaa lagu yihi yaad jeceshihiin maanta inuu go-aan idinka gaadho oo uu idin xukumo waxay yidhaahdeen sacad binu mucaad naxariis bay ka sugayaanba oo waxay islahaayeen dee intaan ballanta laga bixin ka hor baa ay waxa weeye xidhiidh wanaagsan la lahaayeeno ninkaasaa markaa idinku dhowo go-aan yaroo la saayiraadi ku jirto idin saari doona ama idinku xukumi doona sacad ibnu mucaadna waa dhaarsan yihi oo ghaswatul axsaab waxaa ka soo gaadhay dhaawac waxaanu yidhi ilaahay u nafta ha iga ilaa indhahaygu ay ku doogsanayaan nimankaa gaalada gaalahaan reer banu qurayda iyadoo la laynayo marka waabuu u dhaarsan yahayba iyagiina waxay leeyihin sacad baa go-aan naga gaadhi isagay doorteenba mar alla markii la keenay goobtii lagu xukumayay ayaa sacad binu mucaad oo dhaawac gaadhay isna waa la soo qaaday halkii nimankii ay joogeen baa la keenay waa rasuulku ku lahaa qumuu ilaa sayidikum ha u kaca sayidkiinna iyo hogaamiyihiin macnaha haddii ka soo dejiya waxa weeye gaadiidka ile ma ma socon kareen markaasaa dabeete sacad go-aankiibuu bilaabay waa sacad binu mucaad wuxuu ku xukumay oo go-aanku uu noqday ragga kuwooda qaangaadhka ah ee nimankaa reer banu quraydaa in qoorta laga goo oo la laayo ila way muteene inuu qofku qaangaad yahayna waxaa lagu garanayay timaha hoosun baa la eegayay markaa marka la arkay inuu leeyay ila waa calaamad tilmaamaysa buluuqi qaangaadhka qoortaa loo dheeraynayay dumarkii iyo caruurtiina addoomaan laga dhigtay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sacad bin mucaad waxa uu ku yidhi alla ilaahay xukunkii ilaahay ee nimankaasi ay muteen baad ku xukuntay mabaad khilaafinba wuu bogaadiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalaam sidii baa markaa xukunkii iyo go-aankii lagu fuliyey sacad binu mucaadna waxbaba kamuu dambeynba ducadii baa ilaahay u aqbalay ahayd ilaahayow ha i dilin inta nimankaa indhahaygu ay ku doogsanayaan layntooda sidaa markii xukunkaa uu gaadhay nimankii la fuliyey go-aankii lagu fuliyey muddo yar kadib oo aan badnaynba dhaawicii baa qarxay oo dhaawacaa meelaha albuulaha ka gaadhay sidaasuu dabeetna ku dhintay sacad binu mucaad radia allahu canhu wa ardaah marka nimanka warkoodu sidaasuu ahaayo khiyaamada iyo ballanburintaa ay sameeyeen bay ku muteen ilaa dab yar bay shidin oo laftoodu xilli aada u xun oo muslimiintu ay garab u baahnaayeen haddaanay garab siinaynna in sharkooda ay ka haystaan ay ahayd bay ballamihiina ka wada baxeen oo xagga gaalada ay mareen marka arintani iyo go-aankaa ku dhacay waa mid cadaalad iyo xaqaba waafaqsan weeye banuu quraydata nimankaa reer banuu qurayda waa qowmun min yahuudi lmadiina waa qoom iyo qolo ka mida ah yahuuddii madiine deganayd khaanuu khilaafay alcuhuuda ballamihii bay khilaafeen ay jebiyeen fi lkhandaqi dagaalkii khandaq dhexdiisa wa adharu lcadaawata lilmuslimiina muslimiintiina cadaawad bay u muujiyeen falamaa rajaca rasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku markii uu ka soo noqday min ghaswati اlkhandaqi amarahu llahu alla waxa uu amray amarahu llahu alla waxa rasuulka uu faray bimuxaarabatihim in lala dagaalamo nimankan reer banu qurayda wa tahiiri ardihi minhum iyo in dhulka laga nadiifiyo waa kii malaku jibriilu yimiyaa lahaa weli hubkii maanaan dhigine idinku miyaa dhigteen macnaha dee in dagaal lagu qaado lagu ekeeyaa la doonaya fakharaja ilayhim arasuulu sala allahu alayh wasalam rasuulku nimankaa xaggii ay deganaayeen buu u baxay wa macahu alaaatu aalaafin iyadoo saddex kun oo ciidan ahy ay la socdaan faxaasarahum rasuulku waa go'doomiyey hamsan wa cishriina leylatan shan iyo labaatan habeen fasallamuu way isdhiibeen bacdahaa intaa kadib waxakama calayhim sacad ibnu mucaadin sacad ibnu mucaad baa nimankaa wuxuu ku xukumay biqatli اrijaali raggii in la laayo wa sabyi الnisaa'i wa carruurta dumarkana in la addoonsado fa amara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxa uu faray bitanfiidi alxukm xukunkaa iyo go-aankaa fulintiisa fa nufida fiihim xukunkiina waa lagu fuliyey wa hada jazaau kulli khaa'inin haadinin waana ciqaabta uu mudanayo mid kasta oo gaal ah oo muslimiinta ballamaha kaga baxaya oo doonaya inuu dhabarka waxa weye ka jabaanoo dee ay ku jabaan wax weye dagaalada marka nimankani ballantii way ka baxeen ciqaabtooduna taasay noqotay yuhuuddana dhaqan bay u tahay mar walba ballamaha inay ka baxaan waa arrin dabeecadba u ah sidaa awgeed baa layskuma yskuma heshiiskooda ballamahooda waxa ay sheegaan midna waana ta haddana dee muslimiinta ay ku hayaan oo dagaalada waxay odhan xabajoojin baanu ogollay haddana ma ogola hoos hoos bay waxu leynaya ama dagaal toosay soo qaadaya marka xoo ma ogola waana dadka ummada ugu fulaysa markaa fulaynimo iyo ballankabax bay isku darsadeen labadaba tilmaam bay u tahay as'ila man banuu qurayda banuu qurayda yay ahaayeen bimaada amara allahu rasuula sala allahu alayh wasalam maxaa ilaahay rasuulka uu faray yani nimankaa nimankaa reer banuu qurayda in maxay laga yeelo kam kharaja macahu rasuulka yaa raacay markii nimankaa duulaanka lagu qaadayay yani ciidankii la socotiraood imisay ahayd kam kharaja macahu imsa ayaa raacay oo la socday rasuulka maadaa facaluu bacda xisaarihim markii la go-doomiyey maxay yeeleen bimaada amara rasuulu sala allahu alay waslam rasuulku muxuu faray nimankaa in laga yeelo wa ilaahuna nagtafiyi sala allahuma calaa nabiyina muxamadi wacala aalihi wasaxbih wslama tasliim